الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحديث الخامس وثلاثون xadiidkii sodon iyo shanaad ruwiya may yuriye can abi hurayrata abi hurayra radi allahu taala canhu mayli kuriye gaala abu hurayra nin ka gool qaala rasuul llahi sala allahu alayhi wasalam ilahay rasul shay may ka goole laa taxaasado in ishasedeen walaa tanaajasho in iskasamen dheerayteen walaa tabakalo in iska dhidhirifteen walaa tadaabaro in iska dudubur jeedide walaa yabic baclukum bacligin ay beecinay calaa bayci baclin bacli kal beeshay korshe ay beecinay wakunu hada cibaadllahi ya cibaadllahi ilahay adoomankiisi o ikwaana haada may almuslimu lanka muslimkae akulmuslimi lanka kale muslimkae walaalshay waay laa yadlimu huwa muslimka madulmiya hu akaahu walaalshay madulmiya walaa yakdil huwa muslimka mahoojiya hu akaa walaalshay walaa yakdibu huwa muslimka mabeeniya hu akaa walaalshay mabeeniya beentaw meeraaw walaa yaxgiro huwa muslimka yani maxagiraw hu akaa walaalshay maxagiraw ataqwa loobsadaha hunamilan ahaati wayushiiru huwa nabiga sala allahu alayhi wasalam ishaaray ilaa sadri sadri nabi nabigabisa ishaaray talaata maraatin mariyaala sadex bixasbi mriin of kaafishay min ashari sharishay ku kaafiya an yaxirayni yani xaqirwaay akaahu akal imri ofkaas walaalshay akaas almuslimayn haber waay kul lmuslimi muslimka kuli shay yani wa kay cala lmuslimi muslimka kala korshay xaraamun xaram yo damhu dam lmuslimi haadi wamaal maal lmuslimi xaram haadi wacirduhu cird lmuslimi muslimka nasab shay xaram haadi wa rawa ma yura xadiska muslimu yeri an abi hurayrata radi allahu taala canhu qaala abu hurayra may ka golay gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuul sha may ka golay laa taxaasadu laa tataxaasadu bixadfi aslhu bitaayn xulifat ixdaahuma takfifa wa laa tataxaasadu inisasadeen yani laa yaxsud baclkum baclan a bacligin bacli kal ay hesadnay may weli xesadka xaram min alkabaair iya kumid ee hesad xesad maylinlijeede lankan keerka ee nicmad usahaysad walaalka ee muslimka nicmada haysad shay adafadu oo ad hakin wareeg direed nicmadiyeeda hayti mis ay hakin wareegnay adifadaas geb ahaanba nicmada lanka walaalka ee gabaka zuul maalkuso kuzuul awlaado kuzuulan yani wali nicmo ilaahay sidon kuzuulan oo ad hakiin wareegana walaagiyohay ad hel misma e adiiba helne disubjinhar nagateena mugoorto kuzuul tan yeede iye xisad leereh milaltanama iskuwaafageena diimo kulisho iswaafageena xisad kusuge ini laxaydaareyey eedun hunyiya iskuwaafage axaadiis fara badan ma kooye i aataar far badan iyo kooyen xisadka yani eedun haydaareeyaya sida xadiiskiedaay oo kale anahu shaaniye yakul xasanaat mahay anahu ana alxasada xasadka yakulu aame alxasanaati xasanaatka baabiya tirtiray aame kama taakulu naaru naarta sadan aama soo kale alxababa gornyoon dartiraason baabiyaa soo kale kolka yani waa kay saas wa may leray kala la sheegay xisadka may fasaadiyey imaanka fasaadiye sida oonayow sibirka malab anfasaadiye oo kale anfasaadiye hadii malab anti yaalo sibirlaka daro fasaadiye isla marki malabkii macaantisabaasa gareeraya kukhaalib nagade saas oo kale lanka mu'manka e hadii xiseedka dhax jaron iman shay saasaayo infisaade waayo sida sibirkaasoy malab infisaade oo kale may laka yani culamada bacdisho sheegen xiseedka walku dhib badan ini injar may weley xiseedka sabab shee lanka xaasidka may deerey shancigaab iyo deere lanka xaasidka hiseedka usaqabo daraadiye may ka deerey shanci gaab horta amon laayan qadicu hiseeda ka murugunkuhaan may weli kan ba hesidahay murugunkuhaan oto gabe wa musiibatun laa yujaru calayha murug diino masiibo aha masiibolun kuajarsiyaanena gabo wa madamatun laa yuxmadu biha haydaaro oo nining maxdiyaanena kasugunya haasidu rabaga nan dhirife subxaanahu watacaala abwaabu tawfiiqna haasidkaas wal ha kuhireeleri shantaas wal haadiyalaka gaabay lanka haasidka eh yani may la sheegay in allaha tacaala ilaahay ma emrey ini oona yaw lamigan galo min shari lxaasid ilaahay sodan amray shaydan oo niyaw lakumegangalshay ilaahay ini lakumegangalsada dadan amriya xaasid kartis in lakumegangala dad amri a oo mayli sheegay ibti ibliis ibliisa mayli sheegay haddi kahor fircoon ilbaab sheeseeday reed garaaci markaasa fircoon meeray ay lankiiditaa garaacahay ibliis meeray ibliis ye iditagee ka garaacahayen anuan yani waa kay saas wa walow kuntu ilaahan hadii walow kunta ilaahan ilaahay sheegday fircoon yani waa kay masalan ilaahay ahaba la haytay haddaad ilaahay asan moojaahin hada faneeri manaha intada ilaah an haynay waana yani dareensiyahay oo biritalanka garacogan ah, kasaan ilaah inti an haynay sheega hayteen markaasa fircoon ibliisa dhahmara hayti sheeka may weli adduunka lanki bana aadam e ankashar badan waa ibliis oo lanki leraw yani fircoon may weli ilaahay sheeg yani waa kay tankel manaa kan ibliis suna maybuah suna dadkan shar badan haka jar markaasa fircoon ibliis may ngaray dukul hagaler ya malcuun malcuun hagaler hoob ilahay naweeb inkirsanta malcuunki ah ta hosa kila lacnaday lanad ilahi kadidila imahayn hagaler markaasa gali ibliis fircoongan gali fircoon may ngaray lahu ibliis may ngaray tacrifu kasaasa ari lamadi o lama lanka lankaho bunyi lankaho shalka seegda lankaho faylayn lanka fayla kase kolkan lamadi o adunka hong yoogees waraysadahayan mayley ha tacrifu calaa dahri lardi arada korshe axadan oo sharan minka oo shar badan wa mini oo shar badan ka saasa mana adoo ibliis et ana onayo fircoon ahaa lang noo shar badan adduunka roogeer qaala ibliisu meray balaa haa roog yani saasale fircoona dad warsadahay ibliis meray roog qaala fircoon meray man huwa ay weeri kan suge qaala ibliisu meray alxaasid wa noo shar badan ani adiibyeeri mana xaasida noo shar badan may weeli waqactu ana dhiyeeri ano hadda ahaa ibliis ahaa janada kadhaha jarijaria hordha malaaigdali jarijari yani wabilxasadi hesad ana lang daraadiye a mexnada ma kadhi yeer adunka yani lacnada ilahay kadhir yeer ibliisa leh may wer ina li sidig aner ana may gabay eray hin lankowidaaye in ajiibi ilaa kuli ma dacawtuhu min ashari wal al bishar e lafadaw dhong in ajiiba in weel yeer ibliisa leh lanko saaxiibka ho walba weel erob weelaa jareer markaasa fa fakultu lah may ngaray kad wajaba calaa xaqika xagga korka may iwaajibe iblisa leh lan yahogeeda ingabiahayte may xaq ilataa haga ilataa e haga iwaajibey fasalmini alxaajata wali dan e fadaasa in sheegdoy salanki yari lanki saaxibka haaye walbishar e soobiyari soobiyaay faqaala rajulu rajulki sugahay meeray yaa ibliisu ibliiso ina jaari ina lijaari deriskay may insugnaatay bakaratan saado famitha yari mana wal alwalifadaasi warsaymiyarni ha diriski saado gaba irmaante saadasa ku diler fakultum isa yar iblisa yani saasa liyeriya lanko saaxibke saas yari xisate meeloderi lanko fakultum eray laa quwata li awood ma lihi iblisa leh calaa dalika alkatli saadiyeede mahadili koro aturiidu fadaase an ucdiyaka inan kasiiye cashra bakaraatin makaanahaali tumunsaha kasiyeey oo boosye sanyade boosye faqaala rajulki diriska ameeray laa uriidu mafadaw ilaa halaaka mana umansaad bidrsimafada tan laylanka kudhimid iya fadeesanimadiis meelawga markaasa fircoon ba yani ibliis maylay facalimtu ana alxaasida sharun mini wa minka markaas ogaadi ari mana xaasid ini ani adiib noo shar badinyi adoo fircoon et an ibliis ahab noo shar badinyi markaas ogaadi ari mana qaala bacdu meerena alxaasidu lanka xaasidka jaaxidun lang oo ilahay nicmadiis inkiraw liannahu laa yar laa raadlamaka eh bigalaail waaxidi alii waaxidkaagun shay raadlankahay ilaha waaxidka lankan usi walaansi xikmadan kasin allahu yaclam adin hinkansagto ilahay balan kan sierto yani kaganacdo nkafaraxdo faylayd kolkun yaa wa wafi macna dalika kiila maylere calaa kuli man bata lixaasida atadri calaa man asata ladaba asata cala allahi fi ficlihi kaanaka lam tarla tarda lima wahaba alaa hooyaay dhul on dheh liman qof bata barigari lian lahantay xaasidan halay lanki ini ihesalow layba barigalahay eeh atadrika saasa calaamanka saasa asaa anta asataad humaayahayta aladaba aadaabtan humaayahaytka saase asata mayn humaayahayta aadaabto cala llahi tacaalawa fi ficlihiya aadaabtan humaayahay ilahay walaan usi si adina ficilka ilahay may sadan weeliyalata kaanaka adoo lam tarlan raadlanagan lian ma wahaba allahu ilahay wala inghiboy adoonka raadlanagan yalamidatale mana yani xikmada mayli sheegay alxasuudu laa yasuudu abadan lanka xaasidka weli shaysid managdaal walbakiiluna taakulu amwaal yani wa kay amwaalahumay aamasay alcada odowlay aamas bakiilna maalshay odowlay aameelin walkariimuna laa yudaamu abadan ibidkay mala dulmiya ey laa yaxsulu lahu laymun dararun wamashakatun manhasalaasan ka sakaawo e ilahay ob dhibaatamiy lakijihaysa farian farelan ka sakaawadan e saasna wal sheegi yani kolkan laa taxaasadu laa taxaasado ilisa sadeen yeeri rasuulka sala allahu alayh wasalam xisadka mafayle walaa tanaajashu in iska samendheerayten walaa tabakalo in iska dhidhirigten wa laa taxasadu inisasaden bacdigi bacdi kaleesna walaa tabakalo walaa tanaajashu in iska samendheerayten atanajush maylera sharciyan aziyaadatu fi lmabiici mabiicida beesalka darwo laa lirakbatin fi shiraa'ihi mabiicidaas gadooshan adan fadaan bal liajli ararihi arar ururi ayrihi eyrka ini dhagartanay beesanka daraaswa yani oo mabalinjeedreeniskasemen dheerayte walaa tanajashu iniskasemen dheerayten ari rasulka sala lahu alay salam xaaram way semen dheerayawka manaha laa yazid bacdukum bacdigin ay kordhinay fi tamani shayin shay beesidiis oo macruudin lilbayci beelhambadhiki beesay kordhinay liyuqara ini ayrahu eyrshi kakari daraadeed oo dhankaasna shiray sadka kadara daraadiya xaaram waa idi kasugan iyo khiyaana oo manamaybwa shaygan alagadaw neefkan lagada aragdi adigi gadatuma fadahay markaasa mayleta lankan hoob yani tumun kun aning roog er tumun ishan kun aning roog yeleta adin hooba tumun labaatan kun aning roog er labaati shan roog yeleta kam howal kadar adin kadarahay kadarahay kadarahay kan lay may fadahayte lankan lay beesada gaalkaweele fadahayta ma gadoyna malihidi wa gorgorkaya beesa kadarahayt kadarahayta gaala kaweelahayta gadoyna malihidi khiyaanu lankan hadhowti hooba oo beeciba afka insaarto beesadi meel dheer jeyt anu kubahiyeleta kolkun beecian kubahi kan kolka ala kan korshe lakabaariye adi ko gadanyaleedi damboytay kolkan yani tan yeeden welangaleri walaa tanaajashu in iska saman dheerayten shay samanta gaalan kadigden in iska saman dheerayten in isfalusten wa walaa tabakalo in iska dhadherefteen bacligin bacli kala in dherefnay asbaabulbuklan samayten aytan iyo tumaw iyo anfacu laan iyo yani in samayten waay may welay bukloga xaaram wa hadii walaan dherfaytoob ilaahay dartiis ban hayna Ah, yani xaram aliley mana dhirifka lankakal adan dhirifaas ama hadii wala adan dhirifta ilahay dartiseyin lankaa macsi suubiyahaye lankiya kureebahayteresaasan ka dhirifta markaasay yani xaram e waajib markaas inin dhirift imaanka kamil ahaanshadiis bab kumidhirta may wale xadiidki yahay man axaba lilah lang ali lanki jeelado ilahay dartis walan jeelad waabgala lilah ala dartis an dhirifo waacdaa lilah ala dartis walan si wamanaca lilah ala dartis walan reebo faqad istakmala imaana iman iya kamil sidii rasuulka sala lahu alay salam kalku reed yani taaso xis kalku dhirifka kana diidaa ilahay dartis kan dhirifi ma eh bal nafta tiida walkataclooga inaska dhirifteen wa walaa tabakalo inaska dhirifteen oo yani asbaab oo laka dhirifa inaska samayten aytan aytan itumo tumo idhif dhib iyone walaalkan samayten wa ahi yani saas wa ahi maylaha wanugiya maylaha guuriyey yani wahay saas wa oo waqaala sayidi cabdulqadir aljayliy nafacana allahu bihi mayliya sheekh may goolay idaa wajadta fi qalbika galbiga dhatis adiada kahel bugla shaksin shaksi dhiribshay o xuba xuba shaksin shaksi jeelantis adi galbiga kahel fa acril acmaalahu shaksigaas adi jeelr mise shaksigadan dhir fahit acmaalisin bandhig cala lkitaabi wasunatin bandhig wa kitaabka ilaahi i sunada rasuulka bandhig wa fain kaanat acmaaluhu acmaalis hadii makruhatan itlanka ad jeelamisan dhirifta hadii acmaalis makruhet fihi ma fi lkitaabi wasuna ba acmaalis makruhka et fakrihu kaad markaansoy mimay wela lang ilahay kitaab shay an ka camal falahayno sunadin ka camal falahayno lang lanirafaw kaas lanirafakort wain kanat hadii ata acmaalis maxbubatan tilijeli fihi ma fi lkitaab wasuna lanki lang acmaalis faylata cibaadadis faylata ita kitaabka ilahi lkajeli sunada lkajelin acmaalis faaxibahu jeelaw markaas laa tuxibahu inin jeelatoy bihawaaka naftatida watubkilhu walaa tubkilhu inin dhiriftoy bihawaaka naftatida wa ahi qaala lahu tacaala markaasa sheekh imaam cabdulqadir ljayli may likoya dalil aayad yani wa kay masala walaa tabai walaa tattabi walaa tattabic lhawa hawda ang ratoy hawda tida le ang ratoy fa yudila hawgi kaad kadhumi an sabil lahi kodhumi red yani kalkun hawda ma e kitaabkii sunadan bandhig waliyo jeeladan jeelaw waliyo kaadangna kaad red mana laa tabagalo inaska dhadherafte ay saas wa ey laa laa tuuqicu alcadaawata odownimo ang riden ina walka fasri walbagla bayn almuslimiin ang riden wa odownimo iyo na bagla ang riden muslimiinta dhahdiyo may weelay yani imaam lgazali ala kulin yani wa kay namimo liwalhaad eh yani wa kay saaso alawal anlaa yusadiga huwa mere yani wa kay imaamkaas fayakunu nahyan ahaada yani namimat in iska dhiriftanta yani may sheeney namimada isku dhaafaw ya sheenas ma dhirif wala sheene ogda hadala laakin guuriya iblow sak lahaa yadakla iblow sak lahaa hoob laker adigi ma dhirifaaso ay dirafkisheni kalkun kan damimaloyka e kalkun kan hataa onayo hadalka erime e may ku dhib badana kan kin sheego lankin walaan hakudheegi ba eebta asturo mugo isku asturo isku dhaaf ero hamishada lankaasasan artay reebo lafadaay oo meelalay kadami a markaasaa guuriya hiblow sakin lahaaye lay adigi kalkun dirafki kan namimag namimaga kinsawa nagdi macnaha kan namimaloyka yasi kinsawa nagdi naglu kalaami bacli nnaas ilaa baclin wa ala jihatin oo fasaadku dalaba mana xaaram waa ijmaacan wayajibu may waajibeeyin kama qaala alghazaliy cala kuli man xumilat ilayhi namima lang ali lankiba namima lhanguuri may waajib ka aha sitata umuurin aramyaalili eh lankan hiblow saka laayoob laker liwal haada waajibki ewa maylita inan inin rumayn namaamka kan wala iska derdarahayo hiblow saka lahayka le ad inin rumayn taw tan lamadaybu aha ku reebta tan yeede mana mar demba hadal i adadad hakugaadi ad insheeasalaragla ertok reeb ayanaahu can dalika ani insheeka eray oo lahaayna may inkasheegdo ertos ku reeb demba hadal oo lankala eri inkasheegdo erto mana may walay fidnada dho lanka wada sugu tan sadaad maybua ini adan dhirifta lankusugeena maamka hadalkunkin sheegay salkalahay eri an dhirift ilahay dartisan dhirifta tan afaraad maybua ha kan laha guuri kan oonayog ah, yani anlaa yaduna bilmanguuli kan laakaguri heshe yani sui humaatada laakaguri in ad ining malaynu walayo ahay wala yani lankan sudamakersakalahay ma a walba ining malayne lankaas galbagan susaaf garaytu tankel may bu aha ini adan jasus na ala taxqiiqi dalika saka lahay bal lahay lankan koy walaan walaan wal sheega ba waydi adan er tan li hadlay bu aha anlaa yaxkiya ma nama lah bi wali oo lankanki namimo inin sheegna ibulawasi lahayay jartay walayo adan er jab ahaanba meelo ka dil mar damben hadalkaas an kagaa beerto mana kalku saasar kubadbaado kore lalay tabakulkaas dhirf dhiriflaanta walaa tabakalo in iska dhadhirifteen yani saas wa imaam shaadili ahay may bakagoolay leray idaa naqala ilayka axadun ahad hadii kalaama finguuri an saaxibin laka saaxibkood hordhaangabti hadii lan kalaama finguuri fagul lahon dheh ya hada ana an fi suxbati akii wa wudihi calaa yaqiinin akasuguna wa min qawlika ana calaa walaa yutraku yaqiin lidaninsan de waay mana lan yahow an walaalkey horta lankan saaxiib ahayn jecel iyo niyow ya noo dhexayti saaxiibnimo waan yaqiinu tayeede adina ma ilata lankan sakerya ilata aha i farahayt tida mala layo yaqiin mala malanku tabaw dhe waay mana an yaqiina gabo hubi gabo jecela gab lankaa saaxiibka ahay hadalkaada sheegahayto mala layo mali yaqiinna ilmarisiye yaqiinna ilmarisiye lankaa saaxiibka isku dhe waay mana may wela tabaul milriisadaa walaa tabaalo n iska dhadharaften waay walaa tadabaru n iska dudubur jeedide yani saas oo kale ahe may xadiid kale kasugnaade afdaldiin sheekh leerahay sheeko afdaldiin leerahay mere raximah llahu taala ida nagala ilaykum hadi singuuri axadun kalama fi carlikum an ahadin sinkuguri fasjuluhu islay amaan anaanada kan naagilka lay anaanada a lankan sakalahaay markare ad naftaa gardaron tabtinka sheegdimela islay anaanada lari mana yani saas a waqaala rajulu rajulka may nganay liwahbi bni munabah wahb bini munabah radi allahu taala anhu rajulka may nganay satama satamaka fulan hiblaka aaya yeeri faqaala lahu may nganay ama wajada ibliisu ma ibliis waaye rajulan rajul waaye rajulkaas oo yursilu ibliis dirahu rajulka ayraka adan hayn waaye mana hiblo ka aaya yeeli regda ahay wahb binu munabih lang caalime wah wahbo hibla ki kolkan hibla ka aaya erema ngaray ha ado orta iblisa ka daryeeri laakin lankala hadar ofaylahanti manaa manaa lankala hadar waaye nakin dir iblis iblis nakin adeegsadyaari manaa kolkan saasu saasa lang difaac lambaahanyi manaa may wala kan hadi wala kin sheega badan manaa iblis lana shagayahay namimwa namima kolkan mafayluheed yani walaa tadabaro in iska dudubur jeedide walaalka baclishay yani waa kay ha dubur jeedidoy markii sukootaba an hamatoy an kudabagaloy kan dareeraha ergayte sahalsha i sahay waay mana walaa tadaabaru in iskududubur jeedideen ey laa tatakalamu un hadalen fi fi adbaari ikhwaanikum walaa nyogin gadaalon ku hadalen hamashi iyo nao been ka hadalen waay hahe yani in iskududubur jeedideen saasu kan yani dhabarka eediyo irita eediyo kan irita eediyo in isla hadlaane in isalaaman an weelene in iskududubur jeedideen walaa yabic ay beecinay bacdukum bacdigin ay beecinay calaa bayci baclin bacli kala beecshay ay beecinay a walaa yabic ay beecinay bacdukum bacligin calaa bayci baclin bacli kala beecshay ay beecinay mathalan bi yani bacligin bacli kale ay beecinay marki lileymay lanajeede baayac baayac dhib iyo mushtar mushtar dhib lamada toodiyo mana baayac baayac dhib iyo mushtar mushtar dhib lamada nagdaayo oo macnaha may bu aha baayac baayac dhib zamanulkhiyaara lakajar lankoo mstarko may ngare oo mstarkana zamanulkhiyaarka jarmaynlaya lankan kitaabka mee koogagadi boqol kuma koogagadni ha boqol i labaatan aniko siya boqol i tomon aniko tomonka daray hakufasao ilaas afar ber iyo khiyaar lamalarni ha besida kitaabka isideeh kunak ani boqol i tomon koogada hakufasao kalkan tagmay nagadaase mushtar mushtar dhibwa misma e lanko baayace maylataha mushtar mushtar dhibwa yani wa kay masalan saaso mushtarkin iyo mushtari bahay mislanko baayace walaan lishalgaday la dhamaystidi iya lanki baayacgi ma e yani wa kay saas wa lanki baayacgian seeda baayac baayac dhibo haysati hadda baayacan seeta lanka kitaama godi boqol mako gadneha boqol intum anisiya kufasakoy kolku mushtar mushtar dhibo haysitaas geeka may baliliya aha baayac kitaabkoona koogadi kitaabki marki lakoogaday boqolkuana kookagadi kitaabka marke qaadati lankeeda kugadi balis lanko emayliya ee kitaabka mea gadi boqolaa gadi ha wa boqol senka gadaas ani gaday kan okel siyeetun sagaalan kooka gaday iskuna iskuna kan saleysu khiyaar maki jarto ha kan ani gaday koraki san anika siye iskuna kan gaalala koo gaday usun lankian nage kan an kugadze kalku marka maynagadaas lamadii oo tukaan nisfur isdhiben baayac baayac dhibo markaasay lamada walaaya bi bacdkum laynagada walaa yabic bacdkum bacligin ay baacinay calaa bayci bacdin bacdi kal baaishay korshay baacinay wakunuu hada cibaadalahi ya cibaadalah ilahi adoominkiisiyo ikwanan walaalayaalahaada wa asbaabti oo walaalnimada kasbada fadi weydiya dhagan fayl iyoniyo ficil wanaagsan oo laaskuduma yani wali dadburiyahay lukutab saas weela walaalyaalahaada wa almuslimu yani wa kay qaala alfudeyl bin ciyaal raximah llahu taala min shardi sidqi runto yani waa kayhin shardi shamay kumid aha fi lukuwa walaalnimo yani ini run eta shardi shamay kumid aha an yukrima shaksa akaa walaasha ini yani waa kay karaamay wa ida iftakara hadii dhibaatoodo akara mima kana xaala lgina wa almuslimu lanka muslimka yeeri rasuulka sala allahu alay wasalam akulmuslimi lanka kale oo fi diini walaalsha ew almuslimu muslimka akulmuslimi muslim walaalsha fi diini walaalka ley kama qaala lahu tacaala inama almu'minuuna ikhwatun tan ilahay ley may wali yajmachum din waxid wa tin hali to islahaislan kulisho kalimat liklaas laa ilaha ila lahu islahaislan wali kale hoostalkashisha sabab tawxiidka sal islahaisadakudo kalkun walaalka muslim e tawxiidka o islahaysatan ilahay waaxidnimadiisa isla aaminsantin culimadu may sheegeena ukuwada oo diinta eh i ukuwada oo nasabka e may hoog badana ukuwada oo diinta e hoog badan ale may wali tan ulo oo ukuwada oo diinta eh miraago kudhaladaw wal aakhire eho baaq ahaadaw laakin ukuwada oo nasabka hibilo hibilo isdhalna intahaynay adeerke dhalay irtige dhalay leeraayo saase nasabke miraasha addunyada ka waana dhamaadas addunyada kolkun taas oo aakhired ka taclug taasa hoog badan wa kol almuslimu muslimka haqulislaami laa akan lisiwaahu shaacirka ilahay walaalislaam wa walaalkelma jarari mana almuslimu muslim haqulislaam islaamka walaalshay wa laa yadlim huwa muslimki madulmiyaw hu akaa walal shay dhimaangiliyaw naftis ma dhibaw diin shay ma dhibaw nasab shay ma dhibaw maal shay ma dhibaw mana may wene walaalka badilkeri hadin usugi koofakdwaay afligaadi njaysato nhanjabaado dhib njaysato dhibto maal shay dhibto us naftis dhibto saas weel walaalnimadii anfiyaas ukuwat alislaam anfiyaas may wene dulmaga samayti may nagde adulmu dulumaatun yawma alqiyaama rasuulka sala lahu alay slam halki mogdee lankan walaalkeeda dulmiyaas hadhowtima nisbade ulmaadi yom alqiyaama nisbatile mana laa tadliman shaacir sun meerayna laa tadliman ida ma kunta muktadiran fadulmu tarjicu cugbaahu ila lnadami tanaamu caynaaka walmadlumu muntabihun yadcuu calayka wacaynu llahi lam tanami laa tadlam laa tadlaman on dulmidoy ida ma kunta hadii ad haat maata zaaidile ida kunta hadii ad haato muktadiranki awod hadii awood ada helo madax iwal saasay nagatoob wal dulmo samayto may weli fa ulm dulmaga tarjic cugbaahu cugba ulmi ulmagu siga irib humudis mayhaka nagadaas ila nadamishilaahi nagadaas tanaamu caynaaka lamada hindhood hunduraaya walmadlumu lanka la dulmin muntabihun jeedu suun yadcuu habaare calayka korkaa habaare wa caynullaahi ilaahay aragtinyadiisa lam tanam kolkin yani waa kay ulma isku ilaaliy hay kolkan ulmo walaa tadalama wa rasuulka sala lahu alay slam laa yadlimu huwa muslim ulmiyahu akaahu walaa shay muslimka maulmiya oo wal al wal nasab shay maal shay diintiis walaa shay maulmiya walaa yakdil huwa muslimki mahoojiya hu akaahu walaa shay mahoojiya wa khidlaan manaa maylere tarku nusrati maca alqudra adoo lanka nhil ikorta naseex ikorta inninhilin iningnaseexne khidlaan lere garab shay kubat manaa ee rasuulka tielaahi sala allahu alayhi wasalam unsur akaaka aliman o madluma walaalka muslimka nhili usooda ulmiya usooda ulmiya asaabtumereen hadii oo laulmiya lanki ulmiya badhaaf leero kore laakin hadii alim suda ulmiya salinka gargaar alimka wala ulmiyahay ulmo kureeba se rasulka sala lahu alay salam saasa gargaarsha reed manaa kolka yani reed walaa yakdil huwa muslimka madulmiya hu akaahu walaalshay madulmiya walaalshay muslim madulmiya walaa yakdib huwa muslimki mabeeniya hu akaahu walaa shay muslim ema beeniya oo walaalkaa may kin sheegay amara kin sheegay amarkaasay majaro oo kale mero waayo masalan ma beeniyaa lilay macnaha ay beenta inisbeeniyo liannahu man been sheegaw macnaha man been sheeg ma sameeyo walaa y walaa yakdibu bifatl yaay min taxt watakfifi dali mucjama walaa yakdibu huwa muslimki man been sheega hu akaahu walaa shay man been sheega may kale laka laqdiyay bilamin fasukuni walaa yuk walaa yukdibu bilamin fasukunin walaa yuk hadi walaa yakdibu may haytay yani waa kay saas a hay walaa yakdibu yahay tan liyen may lilay walaa yukdibu walaa yukadibu a bilamin fasukunin walaa yak walaa yukdibu walaa yukdibu man been sheegaw e laa yukbiruhu man kabraw biamrin calaa khilaafi lwaaga man kabraw sadahayti yani been emin sheegaw may weli ashii khiyaani xadiidan may kooyay ida kadab alcabdu odoonka hadii been sheeg beentintintaylahay tabaacad almalaku malag kufogaade canhu can lcabdi kufogaade maylan ilgeesis iya kudheerade lama kilomitr oo kale kudheerade malag kudheerade min natmi ma jaa bi beentus kadri daraadi urshe yamayn kudheerade lama kilomitr milin dareera kudheerade malag kuseedelilay mana yani saas wa kalkun beentasoy mafaylelilay mana may mayli sheegey yani waa kay saas wa meha ororeylanka o araabi eh iya naba mayngaray rasuul alahu ini an uriidu an aslima inan islaamo fade wala walakin uxibu ma jeela azanaa jeela walkamraa jeela wasarigata jeela walkadi ba ii mana ha islaamo fade waan hanasnlinfasoo fade zinadeen iskuwadeed waan islaama kamran dhamo islaangna tuugnimona weelo wali fadaw beengni sheego wa saasa fade ari mana walaa astadiicu tarka aljamiiciye islaamna galo fade hanaskulisholum kutobako fa amarani yani rasuulka ma iamar eray yani wa kay bitarki khaslatin halinsalay kutat faqaala nabiyu mere sala allahu alayhi wasalam famurni de famurni bitarki khaslatin haan kuliso makutabo karo fa kutabi dher mana faqaala nabiyu mere sala allahu alayhi wasalam daci lkadiba beentalay kutab been kutaber mana wala dhom beenta asalan beenta kutabalir fasaara rajulki may haaday kulama wakti kasta hama bizana zenahim yob dadki horna imansd oo eedan sugan ahaay walaan hoobyo weelan eran weelan ebis kalku been kutab hoob leer beenti walaaga ka rura fasaara may kulama hama bizana zanahemiyo o sarigatinhemiyo o gayri mahemiyo baala rajulki mera kayfa asnacu may suubiya in sa'alani nabiy naba kasii su-aal sala allahu alayhi wasalam fain sadaktuhu hadii an run sheego zinaysaday wala haday kamri dhami er haddani i hade wain kadabtu hadii an been sheegon fakad kantu cahdaw balanki rasuulka la gali calaa tarki lkadibi been kutabaw sheen khiyaane fakana tarakahu fakana tarkuhu sababa litarki lfawaxish kuliha nagatirin fakana may nagda tarku tarkulkadib beenti isku tabi ya sababa nagati litarki lfawaxishi kuliha walba fawaxisha kalkun beenti lay bureegti manaa beenti lay kutab lai anta kalmila yani kudhaha dhaladaay ilan zinaysite maya hoob ser beenti koyti isu may balang lagali ini been insheeg yani sado kalkun hooba ha eron zinaysitay maya ero been sheegon khiyaan balankiya khiyaane hadii run sheegon waaba hadbala dhufude kalkun walaagidhon wal hun le kutawrid beentile hoos gala mana beenta unta walaa yakdibu man been sheega hu walaa yakdibu huwa muslimki man been sheega hu akaaho been sheega walaa yaxqiru huwa muslimki maxaqiraaw yani wa kay wa walaa yaxqiru huwa muslimki maxaqiraw hu yani mayli sheegay xajaaj bin yuusuf iyo qaala libacli saxaabati saabta baclisho maynka goolay ma taqul fiya ad asaabto bacdisho warsadahay ajaaj bin islam dhibloa may agday may kagoolateen markaasa meelay anta alkaasid alcaadilu yeerto anta ad alkaasidu lang cadaalo sameeya langmadahay laku obsadahay ajaaj alcaadilu caadil eetari mana xaadiriinti ma ereena qad asnaa yani calayka lankan ka amaani er ajaaj xajaaja langlay lankan ka amaani markaasa xajaaj ma eray inama araada bilkaasidi ahay laawa ermiya ma inama araada lankama nijeeda bilgasili aljair yan nijeed wa bilcaadilina alcaadili ki ku ilid yani laqi waa nijeederiman kalimada sika sooblan gadi ogda yani hajaajya la warsani hajaaj lankansa ka amaanel maya sidiis infahamten ma man alkasid may lankasaay lankar soora alcaadil caadil lankasaay saas ma wer alkasid aljair waa nijeederi mana kasid didkay may didka ang nijeederi mana jair ang nijeed caadilnama ilajeede alcaadil an lxaq yan lajeeden mana saasaan lajeed yani bacdu saalixiin iya may ogaadeen khaadim shay ininka goolaw lang ala lankibn suaal ma huwa yani waa kay saas oo kale wa ahay walaa yaxqiru layda walaa yaxqiru lmuslimu muslimki maxaqira hu akaa walaa shay maxaqiraw oo xaqiraw kamaylan lajeede yani ini shaani shay lankan yarashad kan ahaa bilaa shay laa shay wa oo dhaaf walaa saas oo kale kan walba ma eh wal makafadiyo isku dhaaf mana wayandu misma e fiiriyo ixtigaaran fiiriy si hun un fiiri indho liannahu rubama kana cinda allahi tacaala khayran minhu adhiikorto afdala minhu miisanka ilahay agdisa ayaale lanka inaad ko kheyr badnaado dhiikorto kolka ini xagirto lankan ahaa kan qiimo male isku dhaaf qiimo laan lankan ahaa agarta ma elilay mana yani may welay mayli sheegay mashaaikhiye may kagoolena man nadara ilaa akiihi lanki walaalshay fiiriyo bicayni ixtigaarin xaq yasaw iliya kafiri si hun unfiriyo yas cuuqiba bizuli duli lakicagaabeern dule ya lakicagaabe imam algazali raximah llahu taala meeray leeray laa tastasgir in yaraysutoy axadan min alkhalqi hayan kana o mayitan lang oo khalqiga ilaahi noolada dhimadaab in yaraysutoy oo ad hilaagsanta may weli lianaka laa tadri moshidi hal huwa kayru minka am la koo khayr badanya ini kal moshidi mana fa inahu shaniye wain kana fasigan fasig bahaade falacalaka hadii laalahato fasigay lankan ahaa kan fasig ahan kan wal usaymale hadii hata adeerto falacalaka yuktamu laka bimili xaalihi may la arga ini tan hada fasig adka sheegahays adlaki hatam wayuktamu lahu bisalaa isuna suubalan khatima mana isuna khatimsaladin khatimadahuma kalkan lamban hagirtoy mana bacdigooda may kala ereena laa taxtakir gayraka of geyrka an hagirtoy may fa inahu shaniye rubama saara caziiza wasilta daliila usumay dhii korte caiis nagad markadel adina daliil nagad oo reedsilaayt manaa hadan haqirtayo waqiila fi hada lmacna shicirkii nacwada gaada jiray laa tahina alfaqira calaka an tarkac yawma wadahru kad rafacahu laa tahina alfaqira faqirka n xaqirtoy in yastoy calaka may mudunta an tarkac inaad hoosan dhiidi yawma maalinto wadahru zamankan halkad rafa uskoran gaadi mana kalkun lamba n xaqirtay waay oo lan kastaba ngarag ininka wafad badinyi bes ataqwa ala obsada yani ay sababu halxaamil o langnijeen obsada waladad kumbaaraw horta obsada may koof min allahayo ilahi lika obsad obsadaas may ki humbaare haahunaa waladad kumbaara unta kajarama rasul ataqwa ala obsada haahunaa maylan ahaati wayushiru nabiy nabag ishaar ilaa sadri sadri nabiy nabag hebadseeye ishaari halaata maraatin maryaalo sadeeye hebadse ishaari waay ataqwa haahunaa ataqwa haahunaa li wayushiru tumay wadade abi hurayra kalaam shay kumidt mana yani meelinga ishaariya wayushir huwa annabiyu sala allahu alayه wasalam ishaar ilaa sadri sadri nabiy halaaa maraat ishaar bixasbi imriin qofka qof kaafishay bimacnaa kaafihi qof kaafishay min ashari min khitaali khitaali shari shar kasliyaalse kukaafiyaw an yaxqira huwa imrigini xaqiro akaahu walal akal imri qofka walaalshay ini xaqir waayo akaaso almuslima muslime ini xaqir waayo macnaha lanka walaalka inaad yasto xaqirta dembi taasakoo kufilan alil dembi kalma bahan e walmacnaa yakfi lmara qof may kaafiyeeya min khisaali shari shar khasliyaalsha kal inin baahdaane waradaail laaqi aklaaqhon may kuka kukaafiyaase ixtigaaru lanka walaalsha ini xaqir liannahu dambun cadiim xaqirowka dembi winu wakad jaa may koyay ana ibliisa ixtagara aadama ibliis may xagiray aadam wala ibliis hada jinadan kubahe daantuuri aadama xagir fabaaa bilkhusraani labadiyi yala nagadirt usun khasaare abadi ah yala gadoom ibliis wafaaza aadamu aadamna mayka liibanay walxaqiray walyasaragday bilcizi labadiya usulka liibanay manaa lamadi nis fiiriya lankina meel deeri lankina meel kadhi washatana maa baynahuma ama dhatiyo ibliis iyo aadam dhatiyo walihaadi eedn sal fog wama axsana ma qiila man cazama annaasa cazamuuhu faaza bilfadli warayaasa ومزdrhim low kana miskan laقila fi aslihi نajaasa man cazama الnaas man cazama lanki winay annaasa dadka winayo qiima wel cadamu yoona winayay hu mankaasay faaza mankaas kaliibane bilfadli warayaasati fadli madaxnima kaliibane laakin وamsdrihim msdr الnaas dadka kan xaq iraw yasaw low kana miskan hadii sata miskan faylay hoob dadka baa yasaw laقila may laray fi aslihi نajaasa kan asalshay نijaasu alere dadka yasay taasaan waniy manaa kalkun yani bixasbi imriin gof kaafishay min ashari min khitaal shari shar khasliyaalsha ku kaafiy sharkalini baadaan an yaxqira huwa imrigini xaqir waay akaaw akal imri gofkaas walalshay akaas almuslim ayni xaqir wa kul muslimi muslim kuli shay cala lmuslimi muslimkal kol shay xaraamun xaaramye damu dam lmuslimi muslimkaas diigshay iyo xaaramaad diigshay lideed wamaalu maalulmuslim muslimkaas maalshii la gaadiya xaalamnagad wa cirduhu cirdu lmuslimi muslimkaas nasab shay iyo xaaram nagadi nasab shay lahamado wala kasheegaya xaaram nagadi wa hamashada yani saasa huntiyen yani may ha orore hadis kale rasuulka marki la dheelmi ya qoom oo idiyaalo oo maar e qaban jirsho kahegadayan oo isdhaawacayan wijiga magaar kufiigayan hebinta magaar kufiiga aragi rasuulka sala allahu alay slam markaasa mere man haulaa ya jibriil jibriil ow nimankan oonay ow idoosho maar eho tibnta dhiirisha jarto oo isfiigadahayaa ma eyingaari mana markaasa jibril mel haulaai aladina kuwi addunya marki loogan yaakuluna luxuum annaas dadki hilibko ama jireen wayaqacuna fi acraadihim dadka amada jireen nasabsho kadhii jireen yani saas oo kale a kalkun yoogi aakhiri saasale kagaabeel magaarka yoba is aame bacdisho ma ereen adrakna salafa salafu saalax yahdeerni wahum laa yarawna alcibaadata cibaadin in aragaan fi sawmi walaa fi salaati in aragaan salaadla tukudo la badiyo soong la badiyoob ibaada ning argaan salafsaalx walaakin fi lkafi an acraad inaasi a ibaadan argaayan bin aadanka hamishadiisa kureebtoob bes a ibaadan argaayan mana yani si oo e hamishad hontoog may la sheegay yani imraado gasiirahayti gaabanhayti ya rasuulkan gali sala allahu alayh wasalam habati marki batiya ciisha meertay radialahu tacaala anha ma afsaxa kalaamaha gaabaytan may hadalshe macaan badinya oo fasiix ay low anaha gasiira gaabanta maaynasati mana gabr gaabtan hadasheefse fasiixin laakin gaabanta lay maahin rasuulka sala allahu alayhi wasalam mery iktab iktabtiha ya aisha ari mana aishoy hamati qaalad meerte ma gulta makagoon ilaa ma fiiha gaaban aan intaan ka sheegi waabiyeba e eh, walba maka sheegna sadeeg rasuulka sala allahu alayh wasalam mery dakarti dakarti ada sheegdi haga baxa ma fiiha waliya kasugnaayo kan kumaan badan a sheegdi uma qaala nabiy law may kagoolay man kafa lisaanahu carab shaylanki reeb an acraadi lmuslimiin muslimiinta nasab sholanki carab shay kureeb aqaala lahu ilaahay ang cafiye casratahu tarinbidis yawma alqiyaamati ang cafiye walal wali tarinbe dunya kusuub ilahay dhaafe lanki muslimiinta nasab shalisaaji kubadbaadi waman zaba lanki difaaco an akiihi walaa shay difaac faxaqiigun cala allahi tacaala ilahay may xaqiiga aha an yuctiga ini horoy mankaas min annaari walaalkale kahamadaamil erg dhaafan hamatoolanki erg ilahay naarta kuhoroy rasulka sala allahu alay a salam rawaama yuriyay xadiidka muslimun imaamu muslim iya wuri yani may ba xadidka faa'idaysadaane hesadka dhib oo addunye iyo nayo aakhire cigaab shee lay mana oo wala marki la jeedo ilahay dartis injeedad wala ilandhilafam ilahay dartisa lang musume lankel wala wala isku beeciyaw unku beecsadaan korshay walanka beecsadaann xadiidka faa'iidaysadaan may kale islaamka reebey dadka ini dadkiyo lagu shalgooyo liska hesadoo liska daro liska dhadharfi taasna islaamka reebe mana langala lanki galbishay al khiyaani i hesadku amin haadon iman shay bedbaade lilay dumaniinga hele adunya aakira saacadi hele islaamka may kala reebey beenli sheeg iyo dulmad muslimiinta la dulmi yani dadka kan karaan badana ilahi agdismaybo kan tag badan lanka muslimka lanka kale walaashay muslimka dhig shay imaal shay nasab shay xaarama ku imana alxadiid sadis wa salaatun xadiidkii sodon iyo yawlihaad an abi hurairata radi allahu taala anhu an nabiy sala lahu alayh wasalam qaala nabiy naw may kagolay mang nafasa lankifeedo an muminin mumin heshe kurbatan kurba kufeed kurbadaaso min kurabi dunya addunya kurbiyaalkeel kumid nafas allahu ana feede anhu aman kurbatan kufeede kurbadaaso min kurabi ywm lqiyaama qiyaama maalinteed kurbiyaalkeel kumid waman yasara lanki fududaayo calaa mucsirin lan fakire korshe in fududaayo yasar allahu ilahay in fududaayo aleyh alaa man mankaas fi dunya addunya dhate alaakhirati wafi laakhira aakhira dhate ilahay in fududaayo waman satara lanki asturo musliman cayba muslimin lang muslim ertis asturo satara allahu ilahay asturo mankaas fi dunya addunya dhate alaakhirati wafi laakhirati ilahay ka asture wallahu ilahay fi cawni alcabdi adoonka kaalmadiisa kasugnaada ma kana alcabdu adoonka ntibeya fi cawni akii aki lcabdi adoonka walaashay kaalmadiis kasugan yi waman salaka lankimaro dariikan jid maro yaltamisu haal dalabaw fihi fi gaayati dariig jidkaas yoolshay cilman dalaw yani cilmo dalabaaw sahal allahu ilahi lah liman anfudaha bi biariigi dariigasa ilahi nkafudaha bi bisuluki dariigi bi bisuluki dariigi jidkaas marawshay dariigan ilahi nfudaha dariigaas wa musilan deelsa ila ljana وama jtamaca qوm qوm kulman fi beytin bet makulman betko min buyuut الlahi taala ilahi buyuds kumid yatluna hal akriyaayan kitaab alahi akriyaayan وayatadarsuna inisdarsiyayan hu kitaabka baynahum dhadiyo ilaa nazlat may degaasay alayhim ala lqوmi aلsakinatu xasilooniya degaas وaashiyat may dobolase hum qoomka raحmat naris ilahi dobolas وaxafad may koobabaase hum qoom almalaaikatu a koobabaas وadakar الlahu ilahi hum qoom kasa use imanga kuse cinda ind lah ilahi agtisaadeen waman badaa lanki dib mariyo bihi bimang manka camalhu camal shay reesan dhiko lam yuslic madadejiyaw bihi manka nasabu nasabuma mankaas nasabshay madadejiyaw rawaama yurey xadiidka muslim bi hada lafdi an abi hurairata radi allahu taala canhu an nabiy sala allahu alayh wasalam qala nabiy naomay kagolay man nafasa lanki feedo ey kashafa feedo waazaala zuli naftisa kafeedi maalshay kafeedi jahshay kafeedi ducaadisa kafeedi man nafasa lanki feedo yani an muminin lang mumin heshe kurbatan shidatan wa musiibatan shidi masiibo kufeed oo min kurabi dunya min shadaaid dunya addunya shidiyaalshe wa masaaibiha addunya masiibiyaalshe kumid e kufeedo nafas allahu ilahi anhu amaan mankaas heshe kurbatan kurba ilahay kufeede kurbadaas oo min kurabi yawm lqiyaama qiyaama maalinteed kurbiyaalkeel kumid ilahay kufeede wa mukaafa ahe man ajra allah calaa yadayhi farajan limuslimin faraja allahu canhu kuraba dunya walaakira diaranja yani saas wa kolka lang muslim ya kurba kasugnaayt shidi i masiibi kasugnaayt tiya kufeedi maalkaa kukufeedi dentilaha kagudi yani naftaa kafeedi misme jahga lankan isku dhaaf ertay saasalka dhaafi mis ilahay antugda ilah lankan kurbad kufeed ertay walaa kurbadi wal kufeedi ada si kakufeedo lang mungmung e lanki kurbad kufeedo addunyo kurbiyaalsha kumida ilahayna kurbiyaala yawma alqiyaama kufeede a waman yasara lanki fududaayo calaa mucsirin lan fakire korshay in fududaay mucsir maylare lan ala lanki deentis iskuraan kortay deentinu guduwaasiyi taysiirka fududaayo kan maylana jeede ini deenti oo adka lahayti insadagayto kin afyar mise deenti kugud mis kuberweel mis intiad wal ku helaas wal malkin haysado in iskulutahayto er yasara mu calaa mucsirin waman gofal gofka yasara huwa man kufuda calaa mucsirin fakirin fududaay yasar allahu taala ilahi nfudahay aleyh lamang mankas bidunya dunyadati wa fi laakirati aakirati ilahi nfudahay umurtis ilahi nfudahay ahe adidka lan meka orore man araada an tustajaaba dacwatuh lang ala lanki fadaw ini duadis lajiib watukshafa karbuh kurbatuh kurbad isla feedi jeel falyafruj can mucsirin lan fakir aleyhim feedo yani riwaayo kalen may hadii orortay rasuulka eri sala allahu alay slam man andara lanki insug mucsiran lan fakire oo wadaca canhu an lmuctiri kurid adalahu llahu ilahay fi dili diliman mankaas hoosya ilahay ngooseye fi dili dililahi al hoosya ngooseye yoma maalin laa dila mawjudun an ilaa dilu dilu carshi ilahay carshisi hoosya ma ahin yani yani saaso waman yasara lanki fududaayo calaa muctirin lan fakiire on fududaayo dentilki ilahay koo dhaafi king cafi han han dhiibo suku dentseero on fududaay yasara allahu ilahay fududaay aleyh alaman fi dunya dunida fiya ilahay umuurtiisan fududahay alaakhirati wafi lukur ay sahala ilahay fududahay aleyh alaman umuurahu wamadaalibahu fihima addunya aakhira madaalibtiis umuurtiis ilahay nsela waman satara lanki asturo musliman cayba muslimin lang muslime ceebtis asturo ay satara cawratahu wacuyubahu wazalaatihi tarinbiyaashay kuli xifdi ceebtis asturi satara allahu ilahin astureh mankaas cuyubahu asure fi dunya dunyada fi wafi laakhirati bmana ilahay mafaleexyaw micigaaba mana hadis kalen mahe orore man kasa musliman lang ada lanki muslim e lanki dharsiyo oo caariyan hali daawnaay dharasi geba kasi kasahu lahu min khudar ljana ilahay lankaas may marshanka weeley jinada agaaryaalshe ay min siyaabiha siyaab ljana alkhudar agaarke iyo ilahay sewa wallahu ilahay fi cawni lcabdi odoonka almidiis yahaadi ahe ilahay odoonka yan kaalmaye oo ilahay kaalmadiisna may bu ahaa in ilankaas ilaahay hoojiyo xawaaijtiis ilaahay infududaayo ilahay n kaalmaya wallahu muciinun lilcabdi ilahay odoonkaan kaalmaya icanatan kaamilan kaalmaya antew ma kana alcabdu odoonka banti biiya maadaama alcabdu ilasan jas riwaaya ma kana alcabdu odoonka antiba kusugunya fi cawni akihi akilcabd odoon kasay walaal oo fi diini walaalka lae kaalmadiis inti kusugunyi mana icaanada kaalmada maynagadaas dalba walin isku kaalmaye lankin kheer lafadaas bedink walin isku kaalmaye galanti iyo ficilki baka daraas maal walin isku kaalmaye jah walin iska kaalmaye mana kalku yani inti bad walaalka ban kaalmayaas ilahay ilahay kin kaalmaya umuurta kin si hele wa ahay ahay ilahay in kaalmaya lili xadiid kalen may man saca fi xaajati akiihi lmuslim lang ala lankiroor walaalshay muslim dantis danti eedee langudaa ma langudneeb lanki kor horaaw ilaahay walan wali dembisha hormari wali gadaaljari ilahin dhaafe wa lama bere ahaanshina wala ngabtuge baraatun min annaari wa baraatun min annafaal wala ngabtuge lii mana kolka walaalka kaalmadiis ilahay kaalmadiisa lakadeede waman salaka lang ala lanki maro ay eh, dakala dariigan jidmar dariig lamangibsame dariig lxisi dariig lmacnawi dariig lxisi maybua diskila maraa oo oh, la dareerahaybu safarantaa dariig macnawi nusunamaybua kaljuluusi litadriisi waldersiyo fadheetay saasa yani darii salaka dariiganka jar aw litaliif ama kitaabba alifahay man tasababa biayi sababin kana awreed sabab ala sababtay cilmilaka barad fadi lanki maro waman salaka lanki maro dariigan dariima yaltamisu dalaba fihi fi gaayati dariigi wa jidkaas yoolshay cilman cilmo ku dalaba cilman sharciyan wa cilmi share dalabey bitacliimin o bitasniifin kitaabba sanifahay wala dersiyahay ama usuba yani baradahay cilmi raadiyahay sahal allahu ilahay infudaaye bihi bidalika soloki marawkaas kaase sababshe iyo dariigan darig ilahay infudaaye dariigaas oo musilan deersiya ila ljana janadanti ka deersiya wa ahay fadlagaas iya cilmiga sabad ilahay miiraasadow shaysun ahay ilahay may kahanuuniye lanka sabiil lhidaaya wadaaca almusiliina deersiyahan ila ljana wa misma e cilmigii usbarday waana ka camal faliya ilahay maynka jaaziyey jinagalowshen kafudaaye mana dhiblaan iyo janada toosan gale wa yani hadiiskan may kasugnaaday walaa caalimu waaxidun caalim halinko ashadu cala shaydaani shaydaan korshay dornaash badan min alfi caabidin kun cibaadoyslaayan kun qof cibaadoyslaayan shaydaan ma eedin dhibay lankan caalimka eedin dhibay may kun cibaadada kufasaadi fadi caalimkaan ku reebe salaadi fasaadi kanaga kana reebe kana kolkan odogsade yani shaydaanka odogsade wa cilmiga saasa fadlan leyusun waahay may wa dariiq oo jinada deertiya وama اجtamca qوم qوم makuluman fi beytin bed makakuluman bedkaaso min buyut الlahi taعala ilahay buyutis kumid makakuluman yatluna hal akriyaayan kitaab alah ilahy kitaabsi akriyaayan e yakrauna akriyaayan o kitaabka bed ilahay yani al waliba landhib landhisay hawaab i rilad ilahay landhisiy bedki may nagaday masjidki hagale madrasadii culumtulka bardaay hagale min martiyaalki hagale walila heleeli dikrin may dhahgale wala dikri lankasasin وama اجtamaca qوم qoma kulman fi beytin min buyutilahi makulman yatluna hal akriyaayan kitaab allahi akriyaan e yakrauna akriyaan kitaabka wayatadaarasuna inis dersiyaayan u kitaabka baynahum dhahdiyo faaji faajodaan inis dersiyaayan tadaarusku ila magaalo culamadu ma in adaraasata fi lasli atacahudu lishay shay lafaaji faajodo la shardiyo wadalika shaamil may shamliyay lijamiici ma yatacalaq bilqur'aan qur'aanka ori kataclug min atacalumi cilmi barashadi watacliimi e وtafsir e وtadarusi bacdihim ala bacdin bacdi bacdi kal akriyaayan e kuli hadhaagale a musanifka oo imaam nawaw eh oo kitaabkana yani hajami ahadisan fartunka kitaabka kale isle tibyaan leraw mer wa qira'at lmudarasati in isdelsiyoka akrisantiya jaizatun xasanatun wa ma y daraasad mere an yajtamica jamacatun jamaini kulman yaqra' bacduhum bacdigood akriyaayan cashran tuman aayadood o juzan ama jusko o kayra dalika xizibku akriyaayan an akriya an dhugsda uma yaskutu amusuu bacdigaas wayagra bacd aakar sun akri min xaytu intaha lawal ki hor meri kuraabi kubilaaw sun horn akri uma yaqul a yagra aakar hakada kan kalen sudan akri kan kalen sudan akri taasa tadaarusere dersiyaayan qur'aanka ilahay ma jaraan ilaa hadii jaraan nazala may degaasay aleyhim ala lqawmi asakinatu wadumaninatu xasalad iya ka degaas wa xasal iya ka degaas alaa bidikri llahi tadma lqulub tan ilahay lay ilahay dikrishe galba kaasale yani wa kaysaaso wakashiyat may doboolase humkoomkas araxmatu naxariis ilahay doboolas waxafat may koobabase humkoomka almalaaikatu malaaigda ilahay koobabaas a malaaigdi afarta giblo iya kukoobabaas listimaaci kitaab ilahi ilahay kitaabsha dhugunsadayan kitaabka sabarkaysadayan han akriyaayan yani wiinayaayan shaydaanna ini hadeero nimankaas hadeer kureebayan malaaigda kulka koobabaasa lili allahu ilahay wase humkoomkas fi man yakadhaawsa ilahay cindahu ind allah ilahay albisaaden oo muqarabiinti malaaikatu muqarabiinti leray ya ilahay kuse wa ilahinkafantame adoomankaasoo husaayama gaba ilahay ang yani falcindiyatu cindiyatu makana makanati sharaf ahaan laa cindiyatu makanin makaan cindidiya meel istixaalatiha makaan in ilahay lika tilmaam kudahirsiya subxaana watacaala xadiidka mayl kugaadey ini dadka kulmaano quraan akriya un kulmaan misaailatis laakin bishardi anlaa yujhara ini langnajer oo lang ala lanki masaajidkaas ka jar lang waswaasi najeed macnaha ama hadii waswaas meelkooya wala reebe markaas yani saas wa xadiiin waman badaa rasuulka sala allahu alay slam waman of ala ofki badaa dib mariyo bihi biman manka camalhu camal shay ladib maro alcamal alqaliil wa camal shay oo yaraaya ladib mari camal shay reedan dhiki waman of badaa dib mariyo camalhu camal man manka camal shay ladib maro bihi biman manka ladib maro lagadaal maro oo may kulagadaal marey can rutbati ahlilkamaaliya deeluwa camalkii shaya may deeri waayo dadki kamaal ahlulkamaalka ahan darjadiyo hulugedaan mari musi camal faylagnakoy lam yusric madadajaw bi biman manka nasabu nasabu man mankaas nasab shay madadambiyaayo nasab shay faylahay walmantara waayo manaa ahe saasu falaa yalxaquhu maheleelaw nasab shay maheleliya birudati acmaal saal ah, yani asxaabi acmaal lkamilati madeelsha waay may walay liana alisraaca dadajinta ila sacaada lan degdega inama huwa bilacmaali saalixa sacaadadan degdego sacmal subnakoi tulaabinsaainasamalka degdego mana qaala lahu taala ilahi mer ina akramakum cind allahi atagaakum tagwadan adigaas ahe meel kalena yani may rasuulka eray sala allahu alayhi wasalam utuni yawma alqiyaamati biacmaalikum a rasuulka qiyaamo maalinteed acmaalin inlakooya laa biansaabikum nasabki inlakooy tag nasabkeesada islaam e lamba amal shay goon inlakooy fa ini ana laa ugni cankum min allahi shayan a rasuul an ilahay shay walma singudegayo yani wa kay saas a imam lgazali raximah lahu taala mera man dana lanking malay anahu shaniye yanju ini badbaadaw bitagwa abihi awshay tagwadiis inik badbaadaw lanking malay kana kamanga lamid eyi dana maleeyay anahu yashbacu ini dheriga un malay biakli abihi awshay walami awshay walami lanki ka dherigey oob ilahay tagwid awkay tagwadiisa kamoodedalata awkay hortumin dhergina anin saasar dhergina lang erya lamid ele kana kaman almidaydanna malay anahu ana man man kusuge yashbacu dhirigo biak liabihi wa wayarwi okunaadaw bishurbi abihi aw kay bo dhiriga nin dhirgana aw kay bo wal yani wahay yani bi ku dhirigo nin bay ku dhirgana lang ariya limiday wa e kalkun ado gaajidi kahaysana hoob aw ka dhirkin yogda maka deras kalkun taqwada hoob aw ka taqwa leeyi ado taqwan lahayn taqwadii aw ka maka deras aw kay dhirige nin dhirgina managadaas saas yani wa ka sharafta may balera ahi ana ana da ini adartu la yani wa kay ani kan eh an naftay of eh niba of eh ini artu mahin aw kay ofay mis obog ofay shiredi meemana aniba of eh aniba lang yani wa kay wal kasbadi cibaado kasbadi ala lumbaay ma yani adiki filanta gooniga mana sabka maka dadijawa ahi hadidkan kan eh yani may ba wariyey wa hadidka muslimun bi hada lafdi lafdagan kan iya ka alxadiid saabic wathalaathoon xadiidkii soddon iyo todobaad ruwiya may la weriy an ibni cabaasin radi allahu taala canhuma cabdالlahi بن cabas may laka wuriye an rasuuli lahi sala الlahu alayه wasalam ilahi rasul sheshe laka wuriyey fi imam ladigi yarwi huwa rasuulka wuriyey himaaga can rabihi rabi rasul rasulka rabi shay ka wuriy tabaaraka barag badanaaday o taala sare qaala rabag inika gool in allaha tacaala ilahay ama qaala nabiy dheh qaala nabiy naho inika gool in allaha tacaala ilahay kataba ilahay may abtuga gadari alxasanaati wanaagyaalya gadari wsayiaati humaati alin gadari uma bayana huwa ala cadaay dalika lmadkuura madkuurka saasay cadaay ahay salbi faman hama lankihemiyo bixasanatin to winaagi koy samey ero falam yacmal usubinhaa xasanadi katabalahu ilahay abtuge ha yani waa kay xasanadii ye ng abtuge cindahu cind allahi ng abtuge xasanatan ang abtuge xasanadaas kaamilatan wain hama hadii hemiyo biha bilxasanati hemiyo waana facamila soo biha xasanadina kataba allahu caza wajala ilahi ha xasanadii abtuge cindaho cinda man mankaas agdisiyan abtuge cashra xasanaatin kuman xasanaadiyan abtuge ilaa sabci miati dicfin todob boqol lalaabantike ilaa adcaafin lalaabyaalantike alaabtaasoo kairatin fara badan wain hama huwa manka hadii hemiyo bisayiatin tohun hemiyon falam yacmal unsubin ha sayid kataba allahu ilahi abtuge ha sayid yede cindahu cind allahi ilahi agdis xasanatan abtuge xasanadaasoo kaamilatan eh wain hama hadii hemiyo biha bisayiati hemiyo facamila waana suubi ha sayidi suubi kataba allahu ilahi abtuge ha sayidi abtuge sayatan haalata sayidaas oo wacidatan alinto eh rawaamay wuriy xadiidkan albukaariy wa wuri wa muslimna wuri fi saxiixayhima صaxiix albukaari وamuslim bukaari o muslim labadiyo saxi ya kuriyen bi hada lxurufi xuruftantan eye waana kuriyen fandur fiiri ya aki walalkey wafaqana allahu ala nawaafiya wa iyaaka adib ila cadimi luطf illahi ala naxariistis lطfi bmacna raxma ilaa cadiimi lطf اllahi alla raxmadiis wiinanti alana waafaja wataamal firfiri hadihi alfaada alfaadan firfiri wa gawluhu may weli gawluhu gawl nabiy naba golshay cindahu cind allahi eri ishaaratunga kasugun tilmaan ila lictinaayin daryeelaw biha biasana xasanadaasn daryeelaw iya tilmaan kasugun wa gawlu gawl nabiy kaamilatan ka golina litaakidi askaayo an sugnaati walishidat lictinaayi in daryeelo darsanaanteed biha biasanati in daryeelo darsanaanteed iya usugnaatay fakal nabiy fi sayati may ka gore alati sayidaas hama huwa shaksiga miyay biha bisayati hemi uma taraka huwa shaksi kutabay ha sayid kutabi ilahay ma eray kataba allahu ilahay abtuge ha ay bedelaha sayid ma e bedelshe ya cinda indalahi men abtugay xasanatan abtuge xasanadaas oo kaamilatan kaamila faakada huwa al adkaay ha xasanadii bikamilatan ka adkaay wain camila huwa cabdigi hadii camal falo ha sayiidi kataba lahu ilahi abtuga ha sayidi abtuga sayatan haalata sayido sayidaaso ahaydan faakada huwa ala adkaay tagliilaha tagliila saya sayidiyade yaraayosha biwaidatan waaidatan ka adkaay walam yuakid alama adkaayni ha sayidi bikaminatan maka adkaay falxamdu walminatu xamdi iyo nayaw galad lilahi ilahay an sugnaaday subxaanahu ala dahirsanaaday laa nuxsi nacnu unan kooba korna talaan faala caleyh alalah inka kooba kun watawfiiq waafajina bilahi ilahi gobdisaatay can ibni cabaasin radi allahu taala canhuma cabdالlahi بn cabas an rasuuli lahi may kuriyey sala الlahu alayه وasalam imam ladigi fisa may kuriyey yarwi huwa rasuulka weriyey mag can rabi rabi rasul rasuulka rabi shay kuri xadis اlquds waay manaha ala takuni hada xadis mundarijan fi jumlat اaxadis alati yarwiha can rabihi axadis اlquds manaha dahir اxadis xadiska daahirkay meng nagiya anahu ana alxadis min alaxadis اlqudsiya ini almansuba ila kalaam الlahi caza wajal xadiska daahirkay hoob la firi xadis اlquds yang nagi wayaxtamilu may kala ixtimaalay anahu ana alxadis xadiisun nabawiyun iniy wayakunu qawluhu fi ma yarwihi can rabbihi macnahu fi ma yaxkiihi can fadli rabbihi saas oo kale ahe an ibni cabaas radi allahu taala canhuma can rasuuli lahi may ku uriyay sala lahu alay slam imaam ladigi yarwi huwa rasuulka wuriyay himaag can rabbi rabi rasuul rasuulka rabi shay ku sheekoy qaala nabiyu dheko ahe tabaaraka huwa rabaka yani tacaalama winaday kornagadi tabaaraka huwa rabaka barak badnaadi watacaala huwa rabogay kornagday oo tanazaha daahirsamey can kuli ma laa yaliiqu bihi walbiningalamaana kudaahirsanaaday qaala nabiy nabo may kagooley ina allaha ilaahay katabahu ilaahay may abtugay may gadaray yani waa kay alxasanaati xasanaada abtugay gadari wasayaatin ilahay gadari wa lamadab ilahay gadari uma bayana allahu tacaala ilahay caddaay dalika almadkuura madkuurkaas caddaay xasanaadki iyo sayiaadki ilahay caddaay bayana lamirsa ilahay bayan allahu ilahay cadaayo ama raajicun ilalahi markaas wain kaana xadiiu kudusiyan hoobeyin xadiiska kudusi hoobey uma bayana allahu nagadaas oob nabag lantiriyon nabawi hadii ayin uma bayana anabiyu nagadaas uma bayana anabiyu nabag caddaay dalika almadkuura caddaay faman hama lanki hemiyo bixasanatin too winaag hemiyo falam yacmal unsubin ha xasanadi unsubin n lakoyn lisaanshing lakoyn hubnaashinka lakoyn unsuubin kataba yani wa kay abtuge alla ha xasanadii allahu tacaala an abtuge cindahu indalah ilah agdis xasanatan an abtuge kataba allahu ilahi abtuge ha xasanadii cindahu indalah an abtuge xasanatan haal eto xasanado xasanadaasoo kamilatan kamila ilah an abtuge e nuqsaan jana ilah an abtuge xasanad kamila ilah an abtuge wain hama huwa cabdigi hadii hemiyo oo ilahay agdisa abtugetlil falcindiyatu cindiyatu sharafin laa cindiyatu makani lian allaha taala munazahun can lmakani wazamani wain hama huwa cabdigi hadii hemiyo biha bilxasanati hemiy xasana koysubiero facamila camal faloha xasanadi katabalaah ilahay abtugeha xasanadi cinda indalaha ilahay agdisa abtuge ashra xasanaatin hal xasanadi ya hemi waanasubi ma tuman ajar kama qala lahu taala man jaa bilxasana alxasanaat lankilikoy falahu mankaasa leh ashru amhali amhali lxasana xasanadaas misliyaalsha tuman ewaleylahay tan may bu agalu darajaati talciifi laablaabka darajaadka tankiyar ilaa sabci miati licfin todoboqo lalaabantika ilahay abtuge ilaa alcaafin lalaabiyaala iyo ilahay abtuge alcaaftaas oo weliba katiiratin far badan oo ilahay la ogi maanaa taas laablaabka maylka helay niid khaaliska e ikhlaaska zaaidka e dalbaga xaadiriyowshay nafcoga oo adasuubiyahay in meelkala sii deerahay tan ilahay l wallahu yudaacif liman yasha ilah aa ilahay inla laabe